bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllah tacaalى wالrafca wالnasba jcla إcraaba lismi wficli naxwu lan ahaaba wاlsmu qad khusisa bاljari kama qad khusisa اlficlu ban ynjazima farfac bidami wansiban fatxan wajur kasranka dikru llahi cabdahu yasur wajzin bitaskiinin wagayru maa dukir yanuubu naxwu jaa axuu bani namir warfac biwaawin wansibana bilif wajrur biyaain maa min alasmaa asif min daka duu'in suxbatan abaana walfamu xaysu lmiimu minhu baana abun axun xamun kadaka wahanu wannaqsu fi hada alakhiiri axsanu wa fii abin wataaliyayhi yanduru wa qasruhaa min naqsihina ashharu wa shardu da licraabi an yudafna laa lilyaaka jaa akhuu abiika dactila waxaan kusoo dhex jirnay hadeertaan mabniyaadka iyo mucrabaadka ayaan kusoo jirnay markii mabnigii uu si macnaha gaaban ugu soo hadlay oo mabniyaadkii uu yiri ficil maadi iyo ficil amar iyo xuruufti weeyaan maadaama icraabta ay taqaasiimteeda badan tahay buu icraabti buu hadda marka gelaya iyo wixii la icraabaya markaasuu wuxuu ku leeyahay wrafca wاnasba jcalan icraaba lismin waficli naxwu lan ahaaba wrafca wajcalan yeel alrafca wاnnasba rafca iyo nasba icraaban u yeel lismin iyo waficlin uga yeel naxw mithaalkeedii ficilkii lan ahaaba weeyaan marka anwaacu meeshii laga dhihi jiray macrifatu eh, calaamaat اlicraab buu hadda ka hadlaya marka intuusan ka hadlin bu wuxuu ku yiri icraabta maadaama isim iyo ficil mudaaric bas ay mucrab ka ahaayeen waxna way wadaagsadaan ficilka iyo isimka waxna way ku kala tegsan yihiin markaasuu ka bilaabay wixii ay wadaagsadaan wuxuu ku yiri wajcalan yeel arafca goditaanka iyo wanasba ijcalan yeelo icraaban u yeel lismin uga yeel iyo wa ficlin naxw mithaalkeeda lan ahaaba ficilki weeyaan hadda lan ahaaba hadaad tiraahdeed lan xarfu nasbin markaad tiraha ahaaba ficlu mudaaricu mansuuba bilan wa calaamatu nasbihi fatxatu daahira marka nasbadii waata hadda ficilki way ka muuqatay haddii aada isim tiraa nasbadina ra eh, caliyan ou ra-aytu muxamadan leedahay marka muxamadan hadda nasbadii waasna waxaa leeya mafcuulu bihi mansuuba calaamatu nasbihi fatxa daahira marka labadaas hadda fiiriya nasbadii way wadaagsadeen rafcadana way wadaagsan karaano waxaad leedahay yaqdumu calaynaa caliyun aada leedahay yaqdumu hadda ficil mudaaric marfuuc bidama waay ay muxamadu ama caliyun hadaa tirahdana faacil marfuuc calaamatu rafc damada labada saasay ku wadaagsadaan marka yaqdumu calayna muxamadun hadaa tiraahdid ficilkiyo godan iyo faacilkiyo godan oo muxamadun a marka isim la goday iyo ficil la goday waa labadaasay wadaagsadaan marka wajcal yeel alrafca wاnnasba rafcada iyo nasbada oo min calaamaati اlcraabi ka mid eh ijcalan yeelo craaban uga yeel labadooda waxaa lagu icraabaya lismin wa ficlin markaasuu ficilka ku miithaali wuxuu ku yiri midka kalan uga qiyaas qaado naxwlanhaba wاlsmu isimkii qad khusisa waxaa lagu khasisa biljari hoos dhig kamaa qad khusisa alficlu ficilka sida loogu gaar yeelay bi an yanjazima inuu reebmo wuxuu ku leeyahay calaamaat alicraab oo afarta ahayd oo rafca iyo nasba iyo jar iyo jasmo ahayd laba waa la wadaagsaday wixii kale waxaad ka fahamtaa inta kale waa la kala leeyahay marka waxaa weyaan ku leeyahay ficilka isimka wuxuu la gaar noqday hoos dhig walismu isimkii qad khusisa waxaa lagu gaaryeelay biljari hoos dhig kamaa qad khusisa alficlu ficilka sida loogu gaaryeelay bian yanjazima marka fiiri ficilka wuu reebma isimka waa lahoos dhigi karaa hadirtaa bismi illaahi araxmaan raxiimaba kamid hadda ama ha lagu hoos dhiga xaraf jaar ama ha lagu hoos dhiga idaafo ama tabaciya oo wax ka horeeya raacay waa isimkii hoos dhigiisi weeyaan ficil lama hoos dhigo ilaa axyaanan ninka markuu mubtadiga yahay waxyaalo badana ishkaal geeyo waxaa laga yaab ficil hadda hoos dhigma gasho markaasa wuxuu akrinaya qumi layla ilaa qaliilan oo kale qumi leyla waa kaa ficilka waa hoos dhigmay buu kuleeyahy qumi leyla qumi soo ilaahay ma marka xaragadaasna ma oga inay tahay takhalusan min iltiqaai saakiniina loo keenay ficilka qum waay marka ka ficil hoos dhigma galo kaa hadirtaan aan ka hadlayna qumtaasna icraab maba ahan oo waxa waaye waa ficil amar oo mabni ah marka isimkii waa kaasa waa lahoos dhigaa waxaad leedahay marartu bikhaalidin aad leedahay marartu bikhaalidin hoos dhigaas waxaa iskale maxaan ku iraahdaa isimka wاlsmu qad khusisa biاljari kama qad khusisa اlficlu ban yanjazima ficilkii inuu sida loogu gaaryeela reebtiin reebtiinkaas macnaheedi waa maxay waxa weeyaan reebtiin ou caamil keenaa la rabaa haddaad tidhaah dirtaan lam aakul ileyla maanta ama habeenkan wax ma cunin lam aakul aada leedahay aakul ficlu mudaaric majzuumu bilam wcalaamatu jasmihi asukuun lam yadrib abi tilmiidan lam yadrib abi aada leedahay lam yadrib ka ficilkii waa majzuum bisukuun wa laakiin haddii xarakada aysan caamil keenin waqaf oo kale hadda wakaana allahu caliima xakiima alale xakiima hadda xakiiman waa reeban tahay aakhirkeeda mu waxaan leenahay waxaa weyaan waa isim oo jasmo ay gashay maya liannahu xakiiman caliiman saas bay ahayd marka waqaf baa keenay waqafkana caamil ma aha laakiin waxa weyaan waa usluub kale oo linutqi biluga alcarabiya keli ah marka almuhim afartii calaamo labana way wadaagsadeen mid labana waa la kala qaatay waxaa kala qaadanaya qoladii mucrab oo mucrabka ahayd weeyaan hadda wax kale lama sheegin fiiri ficil maadi lagama hadlin ficil amr lagama hadlin lianna alqowl asaxiix cinda jumhuuri الnuxaat anahumaa mabniyaani sidaasaa lagu soo dhaafay marka musanifka wuxuu ku yiri iclam ana calaamaati اlicraab hiya arbaca wa hadihi اlarbaca minha ma huwa mushtarak wa huwa alrafcu wاlnasbu wa minha ma huwa mukhtas faljaru yakhtasu bihi اlsmu wkama ana aljasma yakhtasu bihi اlficlu faqad hada min baabi الtamhiid lima yuriid an yakhuuda fiih wاjzim btaskiini wغayru ma dukir farfac bdmi wansiban fatxan wajur kasran kadikru اllahi cabdahu yasur wاjzim btaskiini wغayru ma dukir yanuubu naxwu jaa akhuu bani namir farfac god bidamin dama ku god oo ayadana godaal ah wansiban kordhig fatxan fatxa ku kordhig wajurjar kasran ku jar ka dikrullaahi waa mithaalkeeda ka qowlika oo tiri dikrullaahi ilaahay xuskiisa cabdahu aw xuso yasuru adoonkii waa cajabgelinaya intana wuxuu kaaga bilaabayaa calaamaat اlcraab afar bay ahayd markaasuu wuxuu ku leeyahay almucrabaat yaa laba u kala baxdo imaa usuul inay tahay oo xaraka lagu godaya lagu kordhigay imaa inay nuwaab tahay oo wax ka naaib noqona ay yihiin marka afarna waxa weeyaan waa usuul oo eh, tucrabu biاlxarakaat afarna tucrabu bxuruufin tanuubu can tilka eh, alxarakaat marka afarta xarakaadka la ecraabo kuwa mucrabaadka ah waa isimkii mufradka ahaa iyo jamcu taksiir iyo jamcu lmuanath saalim iyo ficilka mudaaric afartaas waxaa la ecraaba xarako oo mansuub bilfatxa ama marfuuc bidama ama majruur bilkasra ayaala dhihi doonaa taa waxaa la yihahdaa marka afartaas mucrabaat wahiy اlusul ana اlasla anahu yucrabu kulu mucrabin bxarakaat saasa asal eh markaasu wuxuu ku yihi farfac god ay kula marfuucin bidamin ku god midkiiba la godaya damaa lagu godaya waxaa la rabaa marfuuc calaamatu rafci dama daahir inuu dambayso wansiban kordhig kula mansuubinne fatxan bifatxin ku kordhig asigane ayb wajura jur wajura hoos dhig kula majruurin kasran bikasrin ku hoos dhig mithaalkeedii waxaa ka mid eh ka dikru llaahi cabdahu yasuru dikru llaahi ilaahay xuskiisa cabdahu ilaahay addoonkiisa ou xuso addoonkiyaa la xusaa ilaahay baa xusaa yasuru ilaahay hadduu kusoo ku xasuusto macnaha ilaahay wax iloobe ilaahay addoonkiisa haduu xuso khayr buu ku sheegayaay taas adoonka way cajabgelinaysaa marna cabdigaa ilaahay xasuusanay oo xusay xuska bimacnaa waxaa weyaan khayr lagu sheego marna cagsigeeda waa ilaahay fadkuruunii adkurkum macnaha isheega aniga ana waan idin sheega wanaag macnaha saas waa ilaahay markii dikrigii lagu sheegay waxa waaye anaka tusabixuhu wa tuqadisuhu wa tuhaliluhu wa tukabiruhu taas dikriga cadoonka ilaahay xusay waay markuu ilaahay adigana cagsigeeda uu ku xusayo macnaheeda waxa waaye intii aad samayso wanaag ayuu kaa abaalmarinaya marka ka dikrullaahi hadda dikru waa isim oo marfuuc bidama ah allaahi waa isim kale majruur bikasra cabdahu waa isim mansuub bilfatxa ah yasuru waa ficil mudaaric isna marfuuc bidama ah labadoodii buu amhilo badan kaa siiyey ka dikru llaahi ilaahay xuskiisa cabdahu adoonkiisa ou xuso la xusa adoonki ilaahay uu xuso yasuru macnaha waxa adoonka waa cajabgelinaysa haddii aad rabtid waxaad dhihi kartaa cabduhu yasuru haddaa tiraahda ka dikru llaahi ilaahay la xuskiisa cabduhu aw xuso yasuru liannahu masdarka waxaa banaan an yudaafa ilaa faacilihi ka dikru llaahi ilaahay xuskiisa aada leedahay markaa masdarkii waxaad u idaafaynaysaa ee faacilkiisi waxaad leedahay mathalan darbu zaydin tilmiidahu muadibun darbu zaydin zayd garaacitaankiisa tilmiidahu uu garaaco maxbuub waa iska fiir hadda darbu zaydin zayd garaacitaankiisa marka mar waxaad heli kartaa inaad u idaafaysid faacilkiisa oo tiraha darbu zaydin ou darbu tilmiidin ustaaduhu yufiiduhu waad dhihi kartaa ka darbu tilmiidin darbu tilmiidin tilmiidka la garaacitaankiisa ustaaduhu ou garaaco yufiiduhu fi tarbiyatihi fiir marka min idaafati اlmasdari ilaa mafcuulihi haddii mafcuulka loo idaafeeyo faacilka marfuuc waa inuu yimaado haddii masdarka faacilka loo idaafeeyo mafcuulkiio mansuub inuu yimaado hadda waxaa waa min baabi idaafati اlmasdari ilaa faacilihi ka dikru اllahi cabdahu yasur wajzim reeb bitaskiinin wajzim kula majzuumin waay midkiiba la jasminaya bitaskiinin reebtiinku reeb wagayru maa dukira afartaas waxaan ka ahayn yanuubu waa ka naaib noqdaa naxwu qowlika jaaa waxaa yimiday akhuu bani namir reer bani namir ninkii la walaalka ahay baa yimiday marka musanif wuxuu ku yiri afartii alأصل an yucraba kulu mucrabi bاlxarakaat وأna kula marfuuci yurfacu bاdma وأna kula mansuubin yunsabu bاlfatxa whakada ilى aakhirih wax badan sharxa uma baahno afartaas waa afartii xaraka la ecraabay markaasuu wuxuu ku yihi afartaas waxaan ka ahayn haddaad aragtid isim la godayo oo damo waxaan ahayn lagu goday oo laleeyahy marfuuc bilif ama marfuuc bilwaaw laleeyahy hadaad aragtid naaib weeyaan oo wuxuu naaibka noqonayaa waawgaas ama alifka sida noo imaan doonto yanuubu can maada yanuubu can idama maxaa yeelay waxaan yidhi alaslu ana kula marfuucin yurfacu eesh bidama wamaa rufica min almucrabaati bigayri dami fahuwa yanuubu can idama saas weeyaan markaasu wuxuu ku yiri wajzim bitaskin wagayru maa dukira wixii naga soo haray wagayru maa dukira inta lasoo sheegay waxaan ka ahayn yanuubu waa naaib noqdaan naxwu qowlika jaaa waxaa yimida akhuu bani namir hadda jaaa akhuu isimkaas akhuu waa faacil marfuucu calaamatu rafcihi lwaaw niyaabatan can dama liannahu min alasmaa alkhamsa la dhihi doona maxaa niyaabatan can idama loo dhihi loo leeyahay waxaa lagu leeyahay akhuugaas maadaama marfuuc isim marfuuc u yahay dame in lagu goday ahayd maadaama dame aadan ku godan oo wax kaloo aad la timido sida waawga oo kalea naaibay ka noqonay akhuu mudaaf bani mudaafun ilayhi majruuru calaamatu jarihi lyaa niyaabatan can kasra aad leedahay hadana liannahu maada bani namir waxa namir banidaas waxa weyaan liannahu mulxaqu biljamci lmudakari saalim sida kuu imaa doonto bani iyo siniin iyo isku baab ah. marka waxa weeyaan dadna waxay leeyihin waaba jamcu mudakar saalim khilaafkiisa uuna imaan doona alkhulaasa waxaad ka fahamtay meeshaas alaslu an yucraba alsm aw اlficlu bاlxarakaat famaa ucriba bgayriha fahuwa yanuubu can tilka اlxarakaat bas intaas kaliga weyaan marka intaas uu kuu sheegay waxaad ogaataa marka mucrabaadka waa afar biاlxarakaat isim mufrad a iyo jamcu taksiir iyo jamcu اlmuanath saalim iyo ficl mudaaric afartaas xarakaada la exraaba afarta soo hartay oo ay kamid tahay muhana iyo jamcu mudakari saalim iyo maxaan ku iraahdaa allahuma sali calaa muxamed iyo e, asmaau lkhamsa iyo afcaal khamsa ama amhilatu lkhamsa afartaasna waxaa la ecraabaa xuruuf wa xuruufuha tanuub can inta intaa keliya haddaa fahamtid waxweyn weeyaan marka afartii buu hadda inta kaaga galaya wuxuu iri wاrfac bwaawin wاnsibana bاlأlif wاjrur biyaaءin maa min alasmaa asif warfac god biwaawin waaw ku god wansibana kordhig bilalifi ku kordhig wajrur hoos dhig biyaain ya ku hoos dhig maa shay asifu aan sifay doono min alasmaa'i ka mid wax asmaada aan kuu sifay doono waawna ku god alifna ku kordhig yana ku hoos dhig warkaas war cad weeyaan waxaad leedahay markaad jaaa abuuka ra-aytu abaaka marartu biabiika sidaasaad leedahay marka warfac god biwaawin waaw ku god wansibana kordhig bilalifi alifku kordhig wajrur hoosdhig biyaain ku hoosdhig maa asmaa asifu maa shay asifu aan sifay doono min alasmaai kamid marka asmaa lkhamsa intuu kaaga galay asmaa lkhamsa tacriif uma baahno liannahu wixii cadad lagu koobi karo in la tirtiriya uma baahno marka asmaadii waa shan aada leedahay marka maba u baahna tacriif koobi karo marka waxa weeyaan waxaa kamide eh, abuu iyo akhuu iyo xamuu iyo duu iyo fuu iyo han oo laysku khilaafsan yahay macnihiisa maxaan dheh in la craaba in kale marka asmaadaasa waxa layidhi asmaa lkhamsa wa hiya anaha turfacu bilwaawi wa tunsabu bilalifi wa tujaru bilyaa markaasuu wuxuu ku yiri min daka duu in suxbatan abaana wاlfamu xayثu lmiimu minhu baana abun akhun xamun kadaka wahanu wالnaqص fi hada اlأkhiiri axsanu w fii abin wataaliyayhi yanduru wa qasruhaa min naqsihina ashharu min daaka waxaa kamid a buu ku leeyahay asmaadii aan kuu safay rabay duu a kamide ugaa goorma in suxbatan abaana in abaana haddii uu cadeeyo suxbatan bimacna suxba haddii duu bimacnaa saaxib ay noqoto min alasmaai alatii wasaftuhaa laka walfamu a kamid e xayثu makaan almiimu miinki baana minhu uu ka fogaaday infasala minhu haddii famna miim uusan ku jirin oo fuuka iyo faaka iyo fiika la yidhaah ee laga ilaaliyo ayadana waxa weeyaan waxay ka mid tahay min maxaan ku yidhaahdaa min asmaa alkhamsa labaa laguu sheegay midka afaraad abun a ka mid e ee saddexaad dheh akhun a ka mid e xamun ah kamid kadaaka sidaas oo kale ama abun iyo akhun iyo xamun kadaaka saas oo kale weeyaan labaa lagu sheegay saddex ku darsa shan ayib ama waxaad dhihi kartaa abun min daaka waxaa kamide abun ah kamide akhun ah kamide xamun ah kamide kadaaka sidaas oo kale wahanu uu kamid yahay intiibuu hadda kuu sheegay tan hore craabteed xaggaa la raacsiinaya min daaka duu a kamida min daaka abun wa akhun xamun yaa kamida kadaaka sidaasoo kale waanu u kamid yahay wannaqsu in la gaabiyo fi hada alakhiiri midkan dambo yaa axsanuka wanaag badan in macnaha asmaa lkhamsa lagu daro in la yidhaah hanuuka hanaaka haniika waxaa ka fiican hanuka hanika hanaka in la yihaaho la gaabiyo xaraka la icraabaa ka fiican marka asiga ka gooy shan kalaa kuusoo harayso asmaa lkhamsa saas la yihahdo wanaqsu gaabin oo alifti iyo waawdi iyo yadi laga gooyo yaa axsanu wanaag badan fi hada alakhiiri oo la hada hanuka ra hanaka nadartu ilaa hanika saas ina tiraahdeeda ka fiican haadaa hanuuka raأaytu hanaaka marartu nadartu ilaa haniika waxaa ka saasa in la yihaah tan horaa ka fiican in la gaabiyo ayib wa fii abin wataaliyayhi yanduru wayanduru naqsigii waa naadir noqda fii abin aabbo iyo wataaliyayhi labada raacsan abu waxaa raacsanay hadda akhun iyo xamun in la gaabiyo waxa weeyaan waa naadir buu ku leeyahay wa qasruhaa in alif la laasimiyo yaa ashharu ka muuqanaasha badan min naqsihina in la gaabiyo marka wuxuu ku leeyahay abun iyo akhun iyo xamun labada luqa oo hani aanhanu aan ku banaynay way ku bannaan tahay laakiin han markii lasoo qaato in la gaabiyaa fiican abya iyo taaliyeyhina in la gaabiyone waa naadir waase jirtaa haddii laga maarmi waayo wa qasruhaa in saddexdii xaala alif loo laasimiyo yaa ashharu min naqsihinna in la naqsaamiyo waawdii aliftii iyo yadii la gooyo waxaa ka fiican in ya alif in loo laasimiyo marka luqaadkii wuxuu kuu sheegaa asmaa lkhamsa ku timiday hanu xukumkiisa meel iska dhig horto asiga khilaafka ma joogo hanu laba xaalaa ku banaan xaala daciif waa in asmaa lkhamsa lagu daro waa xaalo daciif ah sida fiican inuu mufradaadki caadiga iska noqdo xarakaad la craabo oo hada hanuka raaytu hanaka nadartu ilaa hanika la yiraahdo yaa ka fiican taas halkaas iska dhig waxaa kuu soo hartay duu ayada lama gaabi karo imaa hadday bimacnaa suxba ay tahay hal shardi ay leedahay waa kuu imaan doona iska saar aydana goonigeeda hadday bimacnaa saaxib faa-iidayeysa weyso waxay gelaysaa mawsuulaad waa noo imaan doonta alfamu haddii miim la geliyo oo la yidhaahdaa haadaa famuka ra-aytu famaka nadartu ilaa famika asigana asmaa khamsa mid kama noqona shardibu waayo miim baa gashay marka afkaas ina miim looga cabiray ina fuuka looga cabira lamadaasay mid noqonayso haddii miim ay gasho min asmaa khamsa kamid ma xag iska gey hadii ay geli weyso miim asiga lama gaabin karo waa goonigeeda macnaha asmaa khamsa biannahu yucrabu bilwaawi rafcan wa bilalifi nasban wa bilkasrati wa biljari yaaan sidaasay noqonaysa marka waxaa kuu soo haray abun akhun xamun saddex luqa ku banaan adcafuhaa in xaraka la icraabo oo la yidhaahdo e, haadaa abuka ra-aytu abaka marartu biabika in la yidhaahdo oo isim mucrab bilxarakaat oo afartii aan soo sheegin lagu daro midaasaa ugu daciifsan waxaa ku xigtoona luqa ah in alif la wada laasimiyo kulligeed oo la yidhaahdo hada haadaa abaaka ra-aytu abaaka marartu biabaaka oo mar kasta waxaad leeyahay marfuucu calaamatu rafci dama muqadara cala alif manaca min duhuuriha atacadur isimkii maqsuurkaas si loo craabi doonaa loo craaba majruur calaamatu jari kasra muqadara cala alif manaca min duhuuriha atacaduru alifaa la ecraabay waa ayadana luqa weeyaan waa mida oo wasadka ah mida uga fiican wahiya luqat اlqur'an wa luqatu sunati الnabiy sal اllahu alيه wasalam in alif waawna lagu godo alifna lagu kordhigo yana lagu hoos dhigo taasaa ugu wanaagsan markay ay macnaha ay saddexdaas yihiin waay iyo duudi haddii shardigeedii oofsato iyo fa iyo famki hadday miim ka maqnaato marka shantoodaas haddii sidaas ay noqdaan in alifna lagu kordhigo waawna lagu godo yana lagu hoos dhigo yaa fiican buu ku leeyahy marka intaasuu hadda ee musanifka ku iskugu dhex yaaciyey markaasuu wuxuu ku yiri wa fii abin iyo wa taaliyeyhi yanduru in la gaabiyo oo xarakaad la ecraabo waa naadir wa qasruhaa in ayadaas alif la laazimiye qasriga bmacnaa an tujcala kalsmi اlmaqsuuri wa qasruhaa in ism maqsuur laga dhigane ashharu min naqsihina kaasaa ka mashhuursanoo laga aqoon badan yahay oo luqatu qowm ah ayib nuqtadaas waa nuqto shuruudoodii marka kuu gala wa shardu da lcraabi an yudafna la lilyaaka ja akhuu abika dactila wa shardu da lcraab icraabtan aan kuu soo sheegay shardigeeda waxa waaye an yudafna laa an yudafna in la idaafeeya asmaadaas laa lilyaai aan loo idaafaynin ka qowlika weeyaanoo jaaa waxaa yimid akhuu abiika aabbaha walaalkiisa dactilaa in saraynta u saaxibka ahaa marka wuxuu ku leeyahay eh, maxaan ku irahda asmaau lkhamsa shuruuday leedahay shuruudeeda waxaa kamida min ahami shuruudiha an takuuna mudaafa wa an tudaafa ligayri yaai lmutakalimi labadaas sharduu musanifka sheegay hadii haddaan la idaafaynin haddaan la idaafaynin waxaa la icraaba xarakaad xarakaad ah la icraaba oo macnaha waxaa weeyaan sidii muxamadu muxamada muxamedin aad ulahayd aad leedahay hada hada akhun raأaytu akhan maratu bakhin lannahu akhi hadirtaan min asmaa اkhamsi uu ka mid yahay lakin laysa mudaafan hadda ilaahay qur'aankiisa waxa uu ku sheegay walahu akhun aw ukhtun walahu akhun fiiri lahu jaaru majruur waa khabr muqadam akhun mubtada muakhar marfuuc calaamatu rafci dama daahira waa ka ayib kaas waxaa laleeyahay waxaa la icraabay xarakaad caadiya lannahu gayru mudaaf ayib haddii la idaafeeyo ligayri liyaai lmutakalim haddii loo idaafeeyane ayadana waxaa lamid oo ayadana xarakaad la icraabay oo waxaad leedahay haada abi ra-aytu abi marartu biabi aada leedahay hadda waa la idaafeey abikaas laakiin waxaa loo idaafeeyey ilaa yaai lmutakalimi waxaa la icraaba markaas xarakaas oo waxaad leedahay hada abi hada mubtada markaad tihahd abi khabar marfuuc calaamatu rafci dama muqadara calaa maa qabla yaai lmutakalimi manaca min duhuurihaa xarakatu tanaasub abi asalkiisa abunuu iska ahay ya-da yaat lmutakalimi tastadci kasra maa qablaha markaasaa waxaa loo hoos dhigay min ajli muraacaati yaai lmutakalim marka waxa weeyaan yaa lmutakalim maa qabligeedu ku qadaraya bada a badaasna waxaa diiday inay ka daahirto damadii yadaasaa u diiday keli ah. marka waxaad leedahay abi aad leedahay abi saddexdii xaaro akhi maxaan ku irahda xami sidaas leedahay xamka waa sodog weeyaan gabadha aada qabtid ragga qaraabadeeda ah xamka la yidhaahda sida adeerkeeda iyo wixii laxad lahal ah marxaba marka fiiri waxa weeyaan shardi waxaa u a an takuuna mudaafa wa an tudaafa ilaa gayri almutakalim waxaan ogaanay idaa lam tudaf fa inaha tucrabu biاlxarakaat kadalika ida udiifat ilaa ya اlmutakalim anaha tucrabu ayda maxaan ku irahda biاlxarakaat labadaas shardi uu musanifka sheegay shardina waa kuu soo hormariyoo duudi inay bimacnaa saaxib ahaato hadday duudi bimacnaa saaxib noqon weyso oy bimacna ladii ay noqoto ayadana waxa weeyaan waaw bay laasimaysaa min asmaaءi mawsuula fa imaa kiraamu muusiruuna laqiituhum faxasbiya min duu cindahum ma kafaaniya ou kiri yiri faxasbiya min duu cindahum faxasbiya waxaa igaga fila min duu cindahum min aladii cindahum kana iy agtooda maa kafaani wixii igu filnaaday marka faxasbiya min duu cindahum duudi maxay noqotay bimacna ladi way kamid tahay asmaa lmawsuulada markii aan ka hadli doonay imaa doontaa marka duudi bimacna ladi haday noqoto annahaa tulzamu bilwaawi waxayna kamid noqon doontaa mabniyaadka asmaa lmawsuulaat mabniyaadka lannaha ashbahat ixuruuf iftiqaar tashan aan soo sheegaynay wey nuqtadaas ha iska iloobin ayib haddii fuudi shuruudeeda waxaa kamid ah inuusan miim ku jirin hadduu miim ku jirana waxaa weyaan yucrabu bilxarakaat xataa maa tajcalu fii fimraatika uu nabiga yiri fii fimraatika fii fimraatika fii fim fim taas waxaa hadda waa famki oo miimka majruur bilyaa calaamatu jarihi waxaa w alyaa baa laleeyahay waa asmaa khamsa markaas laakiin miim hadday gasho haadaa famuka nadartu ilaa famika ra-aytu famaka ayaad leedahay intaas shuruudoodii waa marka an tudaafa way kawada dhiman yihiin way ka siman yihiin wa an tudaafa hadihi tii kale famka wuxuu lakhaasya miim inuu ka badnaado waxaa lagu daraa oo min baabi tasriix eh, taxsiil xaasil iska ah an takuuna mufradatan mukabaratan aa lagu daraa asmaada markii laleeyahay asmaau lkhamsa ay noqonaysaa oo icraabtan la icraabay inay mufrad ahaato haddii la tathniyeeyo oo abki abawaani la yidhaahdo tathniye buu galaya oo waliabawayhi likuli waaxidi minhuma sudus craab hadii lagu yihahdo liabaweyhi laam xarfu jar abawayhi majruur bilaam wa calaamatu jarihi lyaa niyaabatan can ilkasra liannahu muhanan abawey mudaaf alhaa mudaafu ilayh abaweyni li oo lahu bay ahayd abaweyni bay asalkeedi ahayd waxaa loo gooyey lilidaafa yada hada loo idaafeeyey haddii marka la tahniyeyo oo abaweyni akhaweyni haddii la yidhaahdo asmaau lkhamsa way ka baxday oo waxay gelaysaa muthana muthana craabteedana waa ku imaan doonaa annaha turfacu bilalifi wa tujar wa tunsabu bilya taas ayada baabkaas ay gashay kadalika haddii la jamciyo jamcooda laba un bay noqon kartaa in jamcu tagsiir la jamciyo oo alaabaa la yidhaahdo aabauhum aabaukum waabnaaukum hadii hadii lcraab la yihahdo aabaau mubtada marfu calaamatu rafci dama daahira leh hadii jamcu tagsiir ay noqdaan oo la jamciyo oo ikhwa iyo aabaa lagu jamciyo jamcu tagsiirna wuxuu kamid yahay kuwii xuruufta la icraabay nuqtadaas ciidan ha iska iloobin haddii jamcu mudakari saalim la jamciyo oo abuuna iyo akhuuna layihah waana qaliil waana jirtaaye ayagana waxaa la craaba icraabtii jamcu dikr saalim oo turfacu bilwaawi wa tunsab wa tujaru bilya ayagana xaggay aadeen marka waa inay mufrad noqdaan hadday tathniya iyo jamc noqdaan waxay qaateen icraabtooda la siina oo lasoo ogyahay ayb wa an takuuna mukabara layidha hadane taskhiir inuu gelin haddii la taskhiiriyo tucrabu bilxarakaat hadane oo waxaa leeyahay haadaa eh, ubayuka ra'aytu ubayaka marartu biubayika ya-daasaga aabbayarowgaadii ay noqonaysaa markaa markaa marfuuc bidama wa mansuub bilfatxa wa majruur bilkasra saasay noqonay marka shuruudoodii maxay noqotay an takuuna hadihi alasmaa mufrada wa an takuuna mukabara wa an tudaafa wa an takuuna idaafatuha ligayr lyaa mutakalim afartaas shardi way ka wada qaateen ko wa an yakuuna duu bimacna saaxib wa an yakhluwa alfamu min almiimi waa kaa shuruudoodii intaas waa intaas markii laga helo yaa luqaadkii aan kuu sheegaa ku banaan luqada ugu fasiixsan in waaw lagu godo alifna lagu kordhigo yana lagu hoos dhigo luqat lquraan ina abana la fii dalaalin mubin fiiri ina abaana hadda ina xaruufu nasbi waay abaa mansuub wcalaamatu nasbihi lalifu niyaabata can ilfatxa liannahu min alasmaa alkhamsa sidaasaad leedahay ayib sidaasoo kale wa abuunaa shaykhun kabiir wa abuunaa shaykhun kabiir abuuna hadda waxaad leedahay waa mathala mubtada marfuuc calaamatu rafci lwaaw niyaabatan can dami liannahu min asmaa alkhamsa wahaakada marka shuruudaas hadday helaan waxa weeyaan in sidaa loo icraabo an turfaca hadihi اlasmaa bilwaaw wa an tunsaba biاlalif wa an tujara bilyaa sidaasaa luqada fasiixa ay tahay ko haddii luqada ku xigta waxa weeyaan oo fasaaxada ku soo xigto in alif la wada laazimiyo kulligood alif in la laazimiyo oo la yidhaahdo saddexdeedii xaalabo oo loola dhaqmo mucaamalat اlmaqsuur isimka markuu maqsuur yahay oo kale sida loola dhaqmay in loola dhaqmo yacni waxaa loo daliishtaa ina abaaha wa abaa abaaha qad balagaa fi lmajdi gaayataha nin baa intuu gabar doontay yaa liir noogaga waran markaasuu uri wartaas ma u baahno ina abaaha aabaheed iyo wa abaa abaaha aabbaheed aabbaha sii dhaloo awowgeeda ah, qad balagaa waxay gaareen fi lmajdi sharafta gaayataaha meesha ugu dambaysay ka gaareen sharafta buuri marka fiiri ina abaaha wa abaa abaaha buuri ina abaaha ceeb ma aha ina xarfu tawkiidin wa nasbin abaa mansuub biina wacalaamatu nasbihi alifa la dhihi lahay laakiin ishkaaliyada waxa weyaan wa abaa abaaha buuri wa abaa abiiha baa laga rabay liannahu abaadan kale waxay ku cadfan tahay abaada horo laakiin marka waxaa laga ogaaday ninkan luqatu man yulzimu alasmaa alkhamsata bilif inuu yahayo hadhowti marka craabti waad badelay ina xarfa towkiidihu nasbin abaa mansuum biinahu calaamatu nasbihi fatxa muqadara cala alifi manaca min duhuuriha tacaduru haye wa abaa alwaaw xarfu caطf abaa macuuf biabaaha wاlmacuufu cala mansuub mansuub calaamatu nasbi fatxa muqadara cala alif manaca min duhuuriha tacaduru abaa mudaaf abaaha mudaafu ilayh majruur wcalaamatu jarihi kasratu muqadara cala alif manacmidula tacadur saasaad leedahay marka luqadii labaad waa luqat lqasri weeyaan luqatu man yulzimu lasmaa bilalif luqada kale oo daciifka ah waxa waaye in la naqsiyo naqsi in la geliyo xuruuftiiba la gooyoba halif ha ahaato waaw ha ahaato oo la yidhah hada abuka ra-aytu abaka maratu biabika markii la yidhaahdo markaas ayagana waxaa loo daliishtaa qowl shaaciri biaabihi iqtadaa cadiyun fi lkaram waman yushaabiه abahu famaa dalam biabihi aabihiis buu iqtadaa cadiyun cadi uu kaga dayday fi lkarami deeqsiga waman yushaabih abahu aabihiis ninkii shaabahana famaa dalama umahu hooyadiis ma dulminin wiilka aabihiis hadduu u ekaado hooyadiisuu tuhmada ka fogey liannahu inaysan meel kale ka keenin bay u muuqata hadda laakiin karamkuu ka shabahay buu leeyahy marka fiiri biabihi ou yihi biabihi a laga rabay liannahu waa asmaau lkhamsa waa mudaafa wa mudaafa ligayriya ilmutakalim wa mufrada wa mukabara marka in in ya lagu hoos dhigay la rabay marka tiina waa la keeno biaabihi buu yiri marka waa luqa jirto oo bacdulcarab baa sidaas ku hadashaa laleeyahay marka ceeb ma ah ayib marka asmaa lkhamsa sidaas weeyaan saddexdaas xaala bay leeyihiin shuruudaasna way leeyihiin wa shardu da licraabi icraabtan aan ku soo sheegay shardigeeda waxa weeyaan asmaada marka alif waaw lagu goda alif lagu kordhigayo yana lagu hoos dhigayo an yudafna in la idaafeeya u shardi laa lilyaana aan loo idaafeyn haddii yaa loo idaafeeyo ama aanba la idaafaynin asmaa lkhamsa way ka baxayaan ayadoo shuruudii buuxisay waxaa ka mid eh ka jaa akhuu abiika dactilaa ilaahay baa ninkan luqada u sahlay kayfa yatasaraf intoodiiba hadeertaan wuu kuu sheegay ismigiioo godan akhuu faacil uu ku godan marfuuc bilwaaw asigoo hoos dhigan abiika mudaafu ileyhi majruur bilyaa asoo kor dhigan da ctilaain xaal uu yahay kii u saaxib eh daadaas waxa weeyaan akhuuga ay ka tahay ama abiika labada waa laga xaaleyn karaa daa waa xaalo mansuub wa calaamatu nasbihi اlalifu niyaabatan can اlfatxati liannahu min alasmaء اlkhamsa daa mudaaf ictilaain mudaafun ileyh majruur bilkasra daahira saasay noqonaysaa marka taasa waxaa la yidhaahdaa asmaau lkhamsa sidaasaan ku dhammaynay mithaalkii marka ayadoo godon akhuu ayadoo hoos dhigan abi ayadoo kor dhigan dactila dactilaan xaal uu yahay mid u saaxib isarayn fiir daadi bimacna sux bay wadata haddii duudi bimacna aladii ay noqoto markaa waxay golaysaa asmaau lmawsuulaat waana mabniyaat sidaas ku ogow marka intaas aan ku gaabin casharkan wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin